بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم العمريتي رحمه الله باب النعت النعت إما رافع لمضمري يعود للمنعوت أو لمظهري فأول القسمين منه أطبعي منعوته من عشرة لأربعي في واحد من أوجه الإعراب من رفع أو خفض أو انتصاب كذا من الإفراد والتذكير وبد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفردي واجعله في التعنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان ومثله أتى غلام سائلة زوجته عن دينها المحتاج له باب العطف وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل, إتباع كل مثله أن bilwaawi walfaa w wam wahuma xataa wabal walaa walaakin ima ka jaa zaydun huma camru wakrimi zaydan wacamra biliqaa wlmaطcami wafi'atun lam yaakuluu aw yaxduruu xataa yafuuta aw yazuula lmunkaru waxaynu ku guda jirnay baabkii baabu marfuucaati alasmaa markaa baabkaasi baabu marfuucaati alasmaa waxay ahaayeen toddoba baab toddobadii waxaynu qaadanay faacilkii waynu qaadanay naaibu faacilkiina waynu qaadanay waxaa kaloon qaadanay mubtadihii waxaa kaloon qaadanay khabarkii waxaa kaloynu qaadanay ismu kana waxaa kaloon qaadanay khabaru inna imisaan qaadanay kii toddobaad ba ka bilaabmaya marka markaa waxaad xasuusnaataan ismu kaana waa marfuuc khabaru inana waa marfuuc markaa nawaasikdaasi waxa marfuucaadda kaga jira labada waa ismu kana iyo khabaru ina amaa khabarka kana wuxuu ku jiraa mansuubaadda ismiga inina muxuu ku jiraa mansuubaadda mafcuulaad danna iyo walaalkeedna muxuu ku jiraa walaalahood mansuubaadkay ku jiraan markaa intaa wuxuu u raaciyey min baab alistidraad fawaa'idda si noogu dhammaystiro oo baab gaara ah haddana si aanu u soo celin aawadeed buu isku raaciyeye dee kuwaas mansuubaadkay bay ka mid yihiin laakiin marfuucadda waxa kaga jira baabkaasi nawaasikda labadaasaa kaga jira ismiga kaana iyo khabarka ina marka halkan sheekhu raximah allahu tacaala marka uu soo guda dhamadhame markuu soo dhameeyey ee uu soo gebagabeeyey wixii la icraabayey istiqlaal ahaan iyo madax banaanaansho ahaan wixii loo icraabayey waxau gudagelayaa wixii icraabkiisu tabac ahaa ya laakin la calaa sabiil istiqlaal aanu ahayn ayaa uu doonaya inuu halkan ka sheego markaa kaasna waa kii toddobaad oo afar weeyaan waa naxtiga iyo cadafka iyo tawkiidka iyo bedelka waa afartaa weey afarta waynu naqaanaa dee tawaabic baa la dhahdaa waxay raacaan waxa ka horeeya raacaan waxa ka horeeya ayay raacaan oo waxaa ka horreeya xukunku qaadanayo ayay qaadanayaan icraabka marka aynu eegno markaa sheekhu isagoo taa tilmaamayo wuxuu yidhi baabu bayaani nacti nactiga caddayntiisa baabkeedii haadaa maxaluhu meeshii lagaga warramayey weeyi nactiga xagga luqada waxaa lagu dhahdaa wasfu shayi bima huwa fiihi wasfu shayi shayga oo lagu tilmaamo bima huwa fiihi waxa uu ku sugan yahay ee ku tilmaaman yahay in lagu tilmaamo ayaa la dhahdaa eh, nactiga xagga luqada xagga istilaaxa naxwiyiintu waxay u yaqaanaan altaabicu aladii yutamimu matbuucahu bibayaani sifati min sifaati wa taabica raacaha kaasi oo dhammaystiraya waxa weeyaan matbuuciisa uu raacayo wuxuu ku dhammaystirayaa sifo caddayntii sifaadka madkuuca ka mida markaa sheekha inoo qaybi doona wuxuu yidhi sheekhu annactu nactigu imaa raaficun inuu rafciyo limudmarin ay lidamiirin damiir inuu rafciyo damiirkaasoo yacuudu u noqonaya huwa damiirku lilmancuuti ka la naxtiyaynaya ee la tilmaamayo u noqonaya aw limudharin aw imaa raaficun ama inuu rafciyo weeyi limudharin ay lismin ismi inuu rafciyo ismigaasoo dhaahirin dhaahir ah waa labadaa mid nactigan laguu tilmaamaya waa laba mid buu ku yidhi inuu rafciyo damiir mustatir a ah oo u noqonaya ismiga hore ee mancuudka iyo maahe ismi daahir ah inuu rafciyo ama damiir baarisa inuu rafciyo waa labada mid marka halkaa waxaan ka garanaynaa nactigi inuu laba u qaybsamay nactun xaqiiqiyun wa nactun sababiyun labadaasoo loo qaybiya nactiga xaqiiqiga ah waxaa la idhaahdaa alraaficu lidamiiri lmancuut waa ka raafica ah ee rafcinaya damiir u noqonaya ismiga hore ee mancuudka ah ee la tilmaamaya de maxaa la dhahdaa ka hada huwa annatu alxaqiiqi kaa xaqiiqi baa la hoosta ka xariiqo ka labaadna waxaa la dhahdaa nacti sababiyaa la dhahdaa sababiguna waa maxay waa alraaficu lismin dhaahirin aw lidamiirin baarisin kaasa la dhahdaa wuxuu rafcinayaa ismi dhaahir ah oo ka dambeeya ama damiir baris oo isagu muuqda oo aan qarsoonayn kaana maxaa la idhaahdaa natun sababiyun baa kaana la idhahdaa marka waa inaad ogaatid halkan laba laba shay baa yaalla labada yaalla waa maxay ismiga hore ee la raacayo maxaa la dhahdaa waa matbuuc kaas ka dambe ee wax raacayana taabic baa la dhahdaa markaa ka hore ee matbuuca waxaa la idhaahdaa mancuut baa la dhahdaa la tilmaame ama mawsuuf baa la dhahdaa haddii aragtid labada midba ka dambe ee taabicaan magaciisa waxaa la dhahdaa nacti ah, tilmaame ama sifaa la dhahdaa haddii aad aragtid ka dambea looga jeedaa haddee sifo ama nacti aad aragtid waa ismiga dambe ee taabica aad aragtid mancuut ama mawsuufna waa ismiga hore ee matbuuca ee la raacayo hadda waan fahnay la tahay wuxuu yidhi sheekhu annactu nactigu imaa raaficun inuu rafciyo khabar imaad waa iska xarfu tafsiil limudmarin ay lidamiirin damiir in uu rafciyo weeyi waxaynu ku tacalujinay raafica damiirkaasoo yacuudu u noqonaya huwa damiirku lilmancuuti ka la nactiyaynaya ee la tilmaamaayo u noqonaya aw limudharin aw imaa raaficun inuu rafciyo weeyi limudharin ay lismin ismi inuu rafciyo weeyi ismigaasoo mudharin ay dhaahirin dhaahir ah ama ismi daahir ayuu rafinaya waynu fahnay soo ma waa labadaa mido inuu rafciyo damiir mustatir oo qarsoon ama inuu rafciyo ismi daahir ah ama damiir baariza soo maynaan fahmin bal xaggaana sharax hoose in yaraga caawa uma ina almancuuta lahu casharatu axwaalin alrafcu walnasbu waljaru walifraad waltaniyatu waljamcu waltadkiiru waltaaniis waltacriifu waltankiiru ah, mancuudka mancuudku waa kee waa taabica soo ma soo maطbuuca mancuudku waa waa maطbuuc la raacayo sel iyana sekin dhex khaldamay maطbuuc mancuudkaasi wuxuu leeyahay toban xaaladood buu leeyahay tobankaa xaaladood awjuul icraabkii waa rafco iyo nasba iyo jer iyo cadadka waa ifraad iyo didayhi ifraad iyo tafniya iyo jamac iyo labnimada iyo dhadignimada iyo macrifanimada iyo nakranimada mana toban lahayn waa toban toban xaaladood buu leeyahy haddaba kan xaaladood laa tajtamicu kulluhaa fii waqtin waaxidin dee mar keliya tobankii lagama wada helayo mar keliya ismigii inta ha wada noqdo laga wada helo dee taasi caqligal maa sheekh soo ma garanay ismigu mar keliya ma noqon karo marfu oo ma noqon karo mansuub oo ma noqon karo majruur maad keeni kartid ismi mar keliya saa wada noqda laa mar keliya ma wada noqon karo mufrad iyo muaniyo jamac mar keliya ma wada noqon karo mudakar iyo muanas mar keliya ma wada noqon karo mucaraf iyo munakar mid macrifa iyo mid nakira dee mar keliya wada noqon maayo hadaba wakti keliya waxaa kulmi kara afar afar arimood oo tobankaa ka kamida ayaa mar keliya la wada heli kara awjuhul icraabka saddexdaa mid ka mid a ifraadka iyo labada ifraadka kasoo horjeeda waa ifraad iyo taniye iyo jamacna mid kamida waa imisa laba maxaana tegey saddexdade mise waa li waa lix wey lix iyo tadkiirka iyo ta'niidka mid kamida saddex baynu haynaa iyo iyo sideed tacriifka iyo tankiirkana mid kamida afartaasi mid ahaan way kulmi karaan afartaasi way kulmi karaan markaa eeg afar tobankii kamid a ah xaaladood axwaasha ahaa ayaa kulmi karaa laakiin tobanku mar keliya ma wada kulmi karaan haddaba eeg nactigo labaynuu qaybinay nactun xaqiiqiyun wa nactun sababiyun mid xaqiiqi ah iyo mid sababi ah nactiga hore ee xaqiiqiga ihi sheekha inoo tilmaami doonee tobankaa arimood afar buu ka raaci doonaa afar baa markuu wada kulmi doonaa ka sababiga ana wuu noo keeni doonaa haddaynu inoo erbilhaamayna ta dee kitabka ku sharana ka soo nactiga hore xaqiiqigaana la soco oo damiir mustatir isagu rafciya ka kalena muxuu rafciyaa ismi daahir u rafciya malaa horta tusaalaad ku fahmaysan bal tusaale noo soo qabta jaaa zaydun alcaaqilu ka wara jaaa zaydun alcaaqilu iminka jaa halkaan inoo dhig jaa waynu soo barana waxay tahay de aqsaamu lkelima ayay kamid ahayd oo waxay tahay waynu garanana waa ismi waa ficil waana ficil maadi waxaa ka dambeeyaynu caawa u dan leenahay zaydun iyo alcaaqilu baa ka dambeeya zaydun iyo alcaaqilu zaydun kan maxaa la dhahdaa magicii maxaa la dhahdaa mancuut baa la dhahdaa alcaaqiluda dambana maxaa la dhahdaa nacti baa la dhahdaa haddaba ma nactigaynu eegna mise mancuudkaynu eegna horta mancuudkaan faano mancuudka markaynu faano nactigana banaanyaal ba inoo noqonaya zaydun waa mancuud haye waana faacil maa xukmu faacil waa marfuuc dee wuu rafcsan ya waad arkaysiin soo ma calaamadda rafcadu maxay noqotaa saddex mid ka mid a calaamadda rafcadu waa saddex mid ka mid a marka asmaada la joogo nuunta un ka reeb de hubuutnuunku afcaal gaarku waa ah, un ka reeb maxaa soo hadhay damo iyo waaw iyo alif iminka waa maxay waa damo so islamayna fahmin ma macrifo mise waa nakiro waa macrifo macrifadaas saamteed waynu soo baranay kitaabka asalka ee ajruumigii baabkan uu kaga warrami jiray hadda laakiin hore ad soo baratay ode macrifadii xagguu raacsan yahay calam buu raacsan yahay de isagii waa banaanyaal bastoo axkaamtiisa dhan kurada kama haysan haddaba eeg jaaa zaydun alcaaqilu ma nacti xaqiiqiya mise waa nacti sababiya taasaan doonana inaynu barano alcaaqiludani ismiga hore un baad u eegeysaa ismiga hore waa marfuuc dee isagana marfuuc ka dhig la waaba taabicisa wey haye waa macrifo dee macrifo ka dhig waa mufrad dee mufrad ka dhig waa marfuuc dee marfuuc ka dhig saxiix wala la laakiin waa aniga ku yidhi annactu imaa raaficun limudmarin waa ismu faacil ismiga faacilna ficilkiisu sidau u camal falo uu camal falaa wala la sarfigaan ku baran doonaa insha allah haye faacil buu u baahan yahay faacilkiisi haddaba waa damiir mustatira oo qarsoon yuuna u noqonayaa yacuudu lilmancuuti jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii alcaaqilo caqliga lahaa huwa zaydku mana basidayn kaa maxaa la dhaha marka nactun xaqiiqiyun baa la dhaha waxau ka raacaya isagaa inoo sharixi doono sheekhu haye sababigana tusaalihiisa keena sababigana waxaa la dhahdaa jaaa zaydun ay alcaaqilatu ummuhu ka waran ma khaladba jaaa zaydun zayd baa yimid alcaaqilatu ummuhu ma saxba jaaa zaydun ummuhu weli ma eega tusaaleayna fahansiinaya eeg zayd waa maxay waa mancuud halkaa noo dhiga isaga ismigayna u soconaa waa ayo alcaaqilatu soma alcaaqilatu magaceed waa nacti dhe ismi daahiri muna ka dambeey ismi daahirka ma dambeeyo ismigaa daahirkaa ayuu rafcinaya haddaba isagu ismi daahiraba haddii uu rafciyey nactigii maxaa la sababi baa waxa kale weli maad gaadhi alcaaqilatu maxaad u leedahay iyo weliba isku laaqanta wayna arkayahay oh, oo baxrusitiin mala kuwaasi waynu gaari doonaa insha allah waaya ka soco annactu nactigu imaa raaficin inuu rafciyo weeyi limudmarin ay lidamiirin damiir inuu rafciyo weeyi damiirkaasoo yacuudu u noqonayo huwa damiirku lilmancuuti kala tilmaamayo ee la nactiyaynayo ow limudharin ow imaa raaficin ama inuu rafciyo weeyi limudharin ismi daahira inuu rafciyo weeyi laqmada intaa waynu ifaanay la tahay waa tacaariiftoodii ka waa kana daba loola dhaqmayy fawal qismayni minhu atbaci mancuutahu min cashrati liarbaci faatbicda qaata faatbic raaciniyow awala qismayni labada qaybood kooda hore kaainayni xaalada ay ahaadeen qismaynku minhu ay min anacti nactiga xaalada ay kamid ahaadeen mancuutahu nactiga mancuudkiisa raaci min cashratin liarbain fii arbacatin dhe afar dhexdood ku raaci min cashratin toban xaggoodna ka raaci fii waaxidin waaxid ku raaci waaxidkaasoo kaainin ahaaday min awjuhi icraabi icraabka awjuhdiisa kaainatan xaal ay ahaatay awjuhdaasi min rafci rafca xaalada ay ahaatay aw khafdin ama khafdo xaalada ay ahaatay aw intisaabin aw nasbin ama nasbo xaalada ay ahaatay kadaa ay atbicin nacta nactiga raaci kadaa sidaasoo kale u raaci fii waaxidin waaxid ku raaci waaxidkaasoo kaainin ahaaday min alifraadi ifraad ahaaday wadididhe did kii ifraadka ahaaday wtadkiiri wa fii waaxidin waaxid ku raaci waaxid kaasoo kaa'inin ahaaday min atadkiiri tadkiir ahaaday wadidi ay wadidi tadkiiri tadkiir didkii ahaaday watacriifi wa fii waaxidin waaxid ku raaci waaxid kaasoo kaa'inin ahaaday min atacriifi tacriif ahaaday watankiiri wa min atankiiri tankiir ahaaday waay waa waadix beelata wuxuu ku leeyahay labada qayboodkooda hore labada qayboodkooda hore waa kee xaqiiqiga ah, labaynu sheegnay laba nacti nactun wanatun sababiyun ajrumigu de saan mushari jire soo ma aragti labadan qaybood kooda hore waa xaqiiqiga e mancuudkiisa nactiga waxaad ka raacisaa afar toban ka raaci buu ku yihi sheekhu afartiibu tobankiibu kuu sharaxay tobankii wuxuu ku yihi awjulicraabkii saddexdaa mid ka mid a tobanka hortaan kuu sheege awjulicraabku kuusii caddeeyo waa rafciyo iyo khafdo iyo nas soo halkaa saddex kuma haysatid ifraad iyo didkiisa ifraad maxaa ka soo horjeeda tafniya jamac saddexdaana uge lix mayn ahayn tadkiir iyo didkiisa waa imisa sideed tacriif iyo tankiir toban tobankaasa afar laga raacinayaad waa nin hadda kuusoo sharraxa guri tobanku mar keliya lama wada heli karo de wakti keliya lama wada heli karo laakiin wakti keliya waxaa ku kulmi kara afar afartan intay noqon da adaa garan tusaalumaad ka fahmaysaa marka soo maynaan fahmin intaa wax adag kuma jiraan marka laqmadu inaynad fahamtid mooyaane wax adag kuma jiraan de wuxuu kuu tiriyey uun tobankii xaaladood ee halkan aan kugu soo tilmaamay unbuu isna kuusii tilmaamayba waxay yihiin wuxuu yidhi fa atbic waa ficil amar faacilkiisi ficilka amar waa maxay waa waajib listitaar awala waa maxay waa mafcuul qismaynna waa maxay waa mudaafiliyo waa tafniyo minhuna waa jaar iyo majhuul xaala laga laqmayn mancuuta waa maxay atbic laba mafcuul qaatay oo waa manwaa mafcuulkiisii labaade somaynaan fahmin faatbic raaci niyahow awalalqismayni labada qayboodkooda hore kaainayni xaalada ay ahaadeen qismaynkaasi ama qismaynkii alkaainayni ahaanayey minhu ay min anacti nactiga ka mid ahaanayey mancuutahu mancuudkiisa raaci liarbacin fii arbacatin afar dhexdood ku raaci min asharatin min ashara min asharatin waa lidaruurati nadmi min casharatin toban xaggoodna ka raaci ama fii arbacati afar dhexdood ku raaci arbacadaasoo min casharatin toban xaggood ka ahaaday mina basidayn tobankiibu kuu sharaxaya ah, boqol iyo konton waa biidkii boqol iyo kontonaad fii waaxidin mid ku raaci jaariya majruurka waxaynu ka bedelanaa jaariya majruurka hore iyo arbiciinka jaariya majruurka tacaluqiisa hore ayaynu ka bedelanaa fii waaxidin mid ku raaci waaxidkaasoo kaa'inin ahaaday min awjuhi licraabi icraabka awjuhdiisa ka mid ahaaday kaainatan xaalay tahay awjuhdaasi min rafcin rafco aw khafdin khafdo aw intisaabin kordhigan aw nasbin may ka dhigan tahay nasbo oo may ka dhigan tahay waxa weeyaan in kaana almancuutu marfuucan kaana nactu marfuuca wa in kaana almancuutu mansuuban kaana nactu mansuuba wain kaana almancuutu mahfuudan kaana nactu mahfuuda mayna waadixahayn kada atbicin nacta soo qadar nactiga raaci kada saa la soo sheegay oo kale u raaci fii waaxidin soo qadar waaxid ku raaci waaxidkaasoo kaainin ahaaday min alifraadi ifraad ka ahaaday wadidi ifraad didkii ka ahaaday soo qadar waa tasniyadii iyo jamci watadkiiri wa fii waaxidin mid ku raaci waaxidkaasoo kaainin ahaaday min atadkiiri tadkiir ka ahaaday wadidi wadidi tadkiiri tadkiir didkii ka ahaaday oo taaniifkiya watacriifi wa fii waaxidin waaxid ku raaci waaid kaasoo kaainin ahaaday min atacriifi macrifanimo ahaaday wtankiiri waa min atankiiri nakiranimo ahaaday mayna basidayn tobankiiba ku tiriy haddaba tusaaluhun eg wadalika tusaale fatalahasa waxa kuu soo saafigaroobay annahu yatbacu mancuutahu fi arbacati min cashara mayna saxayn inuu mancuudkiisa ka raacayo nactiga xaqiiqaga ahi toban afar wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlinaa odhahdayada iyo wixii la mid ah jaaa alghulaamu wiilkii ayaa yimiday hulaamkii alfaadilu fadliga lahaa wajaaa waxa yimiday wa jaaa waxa yimiday mahu hulaamkaa maciisa mahu ay macahu hulaamka maciisa waxa yimiday niswatun dumar ayaa yimiday dumarkaasoo xawaamil uurleya waaya halkana la doonaya adaba in la kala faro way alulaam iyo alfaadili bay noo yimide soo ma waa mancuutiya naati iyagaan doonayna inaynu iswaafajino waxay iska raaceen tobankii inaynu ka soo saarno afar ka mid a alulaamu waa faacil faacilkana xukunkiisa waynu garanay sooma waa marfuuc calaamadda rafcaduna waa damada waynu isla garanay halkaa inuu marfuuc yahay waynu garanay mancuudki waxaa kaloo aynu garanay inuu macrifo yahay maxaa macrifeey al ashaa macrifaysa marka eg macrifinimada inay dhinac isku waafaqaan waxa weeyaan iyado shardi maa mancuudka hore macrifadu yunka dambe inu noqdaana shardi maa iminka waa isla doonasho weeyaan oo ilahay un baa labadaba laakin shardi aa ka dhigan tahaya waa iskhilaafi karaan ka hore isagoo calamunka dambe aduu noqon kara mid alwata taa iyada haw shardin hasananun bay sidaa halkan ku qoran ayaan ilaashanayaayo aan ku dul indha caddaanaya una odhan iska ilaalisha isma waafaqi karaan waa ina iswaafaqi karaan ya taa socda alghulaamu waa marfuuc waana macrifo ma mudakr ba msoo muana waa mudakr haye maxay noo dhiman ifraad iyo bidayhi oo tahniya jamca midkee weeyaan waa ifraad soo maqcuudkii afartaa kama adelin naxjka labana afarkaa ku raaca marka alfaadilu waa marfuuc waa macrifo waa mufrad waa mudakr mayna basidayn waana nacti xaqiiqiyo muxuu rafciyey damiir mustatira oo ayaw noqonaya ulaamka hore mancuudka mayna basidayn marka de waaba basid intaas weyan tusaale hore intaas kugu tusaalay waayahay ka dambe ukaalaya wajaaa machu macahu waynu dhiganay waynaynu gaari doona waa daraf iyado halkaas ka dhig eh, waxaa iskaga tacarujisaa ficilka jaa ku xig niswatun bay noo timid niswatun waa maxay waa faacil waana marfuuc calaamatu rafcaduna waa maxay waa damo haye ka soco ma macrifa muse waa nakiro waa macrifa wuri sheekhaasi maxaa macrifay waa nakiro waa nakiro labaan haynaa waa marfuuc waana nakiro ma mufrad ba mise waa mise waa tasni mise waa jamac waa jamac haye maxay noo dhiman ma mu'anas ba mise waa mudakar waa mu'anas afar arrimood baan ka hadlay sooma taabica oo nacti ana afartaa waa inaynu ka hadlno xawaamilu horta xawaamilud marka ugu horeysaba xawaamilu ma soo xawaamilu waa xawaamilu maxaa saa ka dhigay siqatu mintaal waa maalaa yansarif waana saa u fahamtaan waa siqatu mintaal jumuc waaya kow waa marfuuc laba waa nakiro saddex waa jamac afar waa muanaf oo waa jamcu he caruur waaqde ha ka bakin jamcu xaamila jamcu xaamila tuudo ya taagan kuwan miya wasiqatu min taljumuc jamcu xaamilati ma musala jamcu xaamilin ya jamcu xaamilati ma isku waafaqsantihin waa isku waafaqsantihin miya jamcu xaamilatin may xaamilatin baa mise waa xaamilin xaamilin miya ya xaamilatin waaya waa jamcu xaamilatin maad tirahdeen xaamilatin my aladaas aladi maa xaamilatin xaamiln baa tirade idinkuna xaamilatin idinkuna idinku ma waafaqsantin ina xaamilin tahay iskuma waafaqsanin waaya xaamilatin tilmaantaas sooma aragtaan xaamilatin hadee la dhaa hadee tada laga jaro tada haddii laga jaro fari weyan marka waxbay saaraysa soo ma fahmi marka eeg xaamilatin haddaynu tada ka dayno xaamil may noqonaysaa markaa ninku daur ma qaado saxiix walala markaa tada male xaamili weeyaan xaaidin bay lamid tahay iminka xaaidatun maynu odhan karnaa maxaaidun ma mise waa xaaidatun haddee tada laga jaro waxay ga dhigan tahay farqi weeyaan ka jaritaankaasiyo wax kale ka soo horjeeda iminka xaaidun iyo xaaidatun de xaaidatu m waa xaaidun baa la odhanaya waayo tilmaanta dee dumarkaas kale saxiix walala marka waa jamcu xaamilin hadda ma fahamte si ficlutaan dhinac kalena waad ka eegi kartaayo haddaad xaamilka uga jeedid weeyaan uurka haddaad uga jeedid laakiin xambaaritaan dee ninkuna wuu xambaaraa dhabarka waa lagu qaadi karaa dumarkuna ay ku qaadi karaan haddaad laakiin taa uga jeedid waa sax marka waa xaamilatin waad fahamtay hadda ma laakiin haddaad uga jeedid xaggii kale uurkii haddaad uga jeedid waa in saa u kala fahantaan insha alla kutubta dambana waan ku arki doonaa waayahay xawaamilo iyaduna intii way ku waafaqday halkaana maxaynu ku haynaa dee waana uu camal falayayo hunaba u qadaran oo dumarka niswaha unoqonaya oo mancuudka hora soo maynaan fahmin halkaa maxay nagaga baxay nactigii xaqiiqiga markaa nactiga xaqiiqiga tusaalayaashiisa iska badso oo ila labun baa lagu siiyey wax lagu sheegay maankaga la kaasho weyaan intan adu iska badso oo afarun baa mar ku kulmaya afar tobankaa kamid a wadalika tusaale ka qawlina oo dhahdeena iyo wixii lamida weeyaan aan idhi jaaa waxa yimiday algulaamu ayaa yimiday ulaamkii alfaadilu fadliga lahaa wa jaaa waxa yimiday machu ay macahu ghulaamka miciisa waxa yimiday niswatun dumar ayaa yimid dumarkaasoo xawaamilu uurlaya halkaas mayna basiid noqon waa nactiga xaqiiqigii toban bu ka raacaya afar marka afartaas waad ilaashanaa afartu way iskhilaafi karaan eega haga maxaa nooga qoran isagoo macrifo ka raacay iyo isagoo nakiro ka raacay sooma labadaas dayo waa labadaasun wixii kalena wuu kuu sheegay insha alla idinka la kaakaashan doona maankiina wathaniya alqismayni minhu afridi wain jara almancuutu hayra mufradi wa afrida qaadaadana wa afrid keliyaal thaniya alqismayni labada qaybood koodii labaad wa afrid keliyaal thaniya alqismayni labada qaybood kooda labaad ka labaad waa kee sababigii waana saa ayla socotaan ila mid baan kaga takhallusne kaainayni xaalada ay ahaadeen qismaynkaasi minhu ay min anacti nactiga xaalada ay kamid ahaadeen isaga mufrad ka dhig oo mufrad u laazim wain jaraa haba dureero almancuutu ka la nactiyaynaya ee la tilmaamaya hayra mufradin mufrad hayrkii xaalada uu yahay haba dureere e awi jawaab shardigii dee faafrid aaniya qismayni soo qada jawaab shardig faafrid aaniya qismayni labada qayboodkooda labaad mufradu laazim waa yahay wajcal yaal hu aaniya lqismaynka mutaabiqan doono muaabiqan mid waafaqaya ka yeel fi ta'niisi dhadignimada kaga waafaqaya wa tadkiiri laboodnimada kaga waafaqaya lilmudhari ay lilismi daahiri ismiga daahirkaa ka waafaqaya mudharka almadkuuri la sheegayo bacdahu isaga dabadi mayna basidayn ma adko wuxuu ku leeyahay natiga sababigaa isaga waxaad samaystaa buu ku yidhi sheekhu waxaad u laasimtaa mufrad iyo didays mufrad iyo bidayhi mufrad u laazim weligiiba isaga maxaad ka dhigtaa mufrad ka dhig walow mancuudka hore haba noqdo jamac ama ha noqdo taniyo isaga maxaad ka dhigaysaa un mufradmaad ka dhigaysaa halkaa mid baa kaa baxay durba maxaa kaa baxay mufrad iyo bidayhi meena bixi tadkiirka iyo taniifkana ismiga hore ee mancuudka ah ha eegine ismiga dambe ee daahirkaa eeg ismiga dambe ee daahirka ee uu rafcinaya hadduu mudakar yahay nactigii sababigaa mudakar ka dhig hadduu mu'anath yahay nactigii mu'anath ka dhig imsaas raacay shan maynayn shanta shan dheh ah, mufrad iyo didahi mayna saddeayn shan maynayn shanta mufrad iyo didahi ka laazim tadkiir iyo taaniifna ismiga dambe ee daahirkaa ah, eeg ha iska dhaqaaqin un sheekhe maana maxaa kuu saaray shan kala saari ma shantaa kala haddaba shantaasu kolkaa ka raacaya laba shantaasu he ayuu laba ka raacaya shanta laba ka raacay awjul icraabkii saddexdaa mid buu ka raacay tacriif iyo tankiirna mid buu ka raacay shantaasu laba ka raacaya markaa isagu iska ilaaliya shantaasu he laba ka raacaya shantii kale halkaynu geyni shantii kale waynu farsamayno meel baynu dhignay dee soo ifraad iyo bidayhi waxaynu nidhi ifraad buu ka laazimaya walow mancuudka hore musana ama jamac ha noqdabe tadkiir iyo taaniifna ismiga dambe ee daahirkaa ee u rafciyayaa la eegayaa hadduu ismiga dambe ee daahirkii muanat yahay nactigiina muanat ka dhig hadduu yahay nactigiina mudakar ka dhig culima mayna basidayn waka wuxuu la yahay ifraad iyo didayo kolkaani leeyahay tusaale ficilka faacilkiisu marka musan uu ahaa maxaa laga dhamtiri jiray wajarid ilfila idaa ma usnida haye ya ah, maxay de ibnu malik baynu soo qabtay keni maba camriyadku maba saas wajarid ilfil <laughs> ibnmlkaweyaan wajarid ilficla idaa maa usnida linayni aw jamcin kafaaza shuhadaa waqad yuqaalu sacida wasacidu wlficlu lidaahiri bacdu musnadu alibyahan ugu tegi doonaa insha alla sacida iyo sacidu waynu gaari doonaa laakiin mxu ah, ina waan dhiganay ya wawaajibun fi lficli an yujarada idaa ljamcin aw muanan usnida saasuu amridu isagu soo yidhi saase markaa eeg sow ficilka ifraad lagama dhigi jirin sidii oo kale weya isaga ifraadkaasaad u laazimaysa ka soco wa afrid keliyaal thaaniyalqismayni labada qaybood kooda labaad oo sababiga ah kaainayni xaalada ay ahaadeen labada qaybood minhu ay min anacti nactiga xaalada ay kamid ahaadeen gooniyeel isaga oo mufrad ulaazim ifraad u laazim wain jaraa haba dureersado almancuutu ka la nactiyaynaya ee mancuudka ahi hayra mufradin mufrad hayrkii xaalo u yahay mancuudkaasi dee faafrid haaniya lqismayni jawaab shardiga wajcal jacalo haben dhawid baan soo dhigana imise mafcuul bay qaadan jirta labay qaadan jirta kii koobaad waa hada kii labaadna waa mutaabiqan saa ula socda wajcal yeel hu haaniya lqismaynka mutaabiqan ka yeel oo kaa mafcuulkiisa labaad mid ka waafaqaya fi ta'niifi xagga dhadignimada watadkiiri xagga laboodnimada lilmudhari ismiga daahirkaa mid ka waafaqaya ka yeel mudharka almadkuuri la sheegayo bacdahu isaga dabadi ismiga daahirkaa ee nactiga ka dambeeya ee dabadi lagu xusayo uun u fiiriyo hadduu mudakr yahayna mudakr ka dhig hadduu muana yahayna muanad ka dhig waa kan tusaalihi mihaaluhu qad jaa xurataani munطaliqu zawjahuma alcabdaani wamilhu ataa gulaamu zawjatuhu can dayniha almuxtaaji lah mihaaluhu kaasi sababigaa tusaalihiisu qad jaa'a waxaa yimid weeyaan xorataani laba dumar oo xora ayaa yimid xorataankaasoo munaliqun u tegey zawjaahumaa labadoodii zawj ay tegeen zawjaankii alcabdaani addoommada ahaa halkan waa nactigiyo sababiya haddaba u fiirsada jaa iyada halkaa noo dhig xurataani mayna faacilaayn xurataani waa maxay waa faacil ma taniy maynayn waa taniyo calaamatu rafcadii waayo waa alifta calaamatu rafcadii taniyada masnaa maxaa lagu rafcin jiray alif baa lagu rafcin jiray xurataani wa nuununa ciwadun can tanwiin ah, waka haddaba eeg xurataani waa manxuudkii weeyaan haddaba han eegna eega xurataani waa mancuut waa marfuuc oo waa faacil haye waana waana taniyo haye waana muanas haye waana nakiro soo ma afar ba iyadoo haysata min afar haysa haddaba afartii waxaa la doonayaa ismigeen ka dambeeya afartii maan ku waafajinaa afartimaan ku waafajinaa culim niyada soo jeediya de kuma waafajinanaa shan ku shan ba ku waafajinanaa haye waxaynu ku waafajinanaa awjuul icraabkii xurataan maya godnayn munaliquna aan godno ma godno wuu godan yahay waa nakira e nakiraan ka dhigno mana nakirayn shantaa ayuu labadaa ka raacaya maxay noo saaray shantii kale adaba u noqo shantii kale mufrad yadidayhi muxuu ku yidhi waniyaismayn minhu afriidi bu ku yidhi soo ma dee munaliqun muna mufrad ahayn waa mufrad sheekh mufrad baa loo laazimay xaggii tadkiirki iyo xaggii taaniiskiina maxaynu ka eegnaa ismiga dambe ee daahirka ee munaliq uu rafciyey ayaynu eegaynaa ma mudakar ma soo muana waa mudakar de zawjataan lama odhan waa zawjaan sooma waa zawjaan haye waa mudakar markaa munaliqun baynu odhan munaliqatun ma odhan karnade hadda ma fahmi ka sii soco alcabdaani baa haddana kuu timiday alcabdaani yaa isku dayi kara zawjaankii alcabdaani ya waa nacti mancuudkii waa zawja waa muane mayna muanayn waana marfuuc ila waa faacilkii munaliqe haye waana nakiro sooma waa macrifo haye muxuu ku macrifoobe ya saadisuhaa ma kana min mudaafin liwaaxidin min hadihi asnaafi damiir baa loo idaafe waa macrifa soo ma afar maynaan hayn alcabdaayda dambe waa inanu kala mid waa xaqiiqi buu noqonaya marka xaqiiqi buu noqonaya lakin maxaa la odhanaya alcabdaani ay almamlukani huma saasay noqonaysa marka laakin tusaalahaska ilaaliya dambe alcabdaani waa min baabi takmiil ama min baabi takmila laa min baab atamhiil waayo nacti sababiin ku guda jirnaade nacti sababiya tusaalisi inta hore kugu dhamaystiran tahay alcabdaani waa min baabi takmila oo wuxuu ku dhamaystirtuun baydke ugama socdo sababi tusaalihiisii weeyaan ha ku khaldaminade ka soco mihaalu qad jaaa waxaa yimiday xurataani laba dumar oo xole ayaa yimid xorataanko mundaliqun u tegey zawjahuma labadoodii oday zawjaankii alcabdaani addoommada ahaa wa miluhu madkuurkan la sheegay oo kale waxa ah ataa waxaa yimiday hulaamun addoon baa yimiday hulaamka oo saa'ilatun ay weydiisanayso zawjatuhu ghulaamka zawjadiisu can daynihaa daynteedii ay weydiisanayso dayntii almuxtaaji looga baahnaa lahu ay ilayhi isaga looga baahnaa hulaamka waay hakanaan kala fadhno ataa waynu garanay waay ma ficil maadi soo ficil mudaaric haye hulaamu waa maxay waa faacil haddaba hulaamun wuu godan yahay waana nakiro da in badan iga isku sigin le waad garanaysaa ninka wixii kale saa'ilatun ka waran saa'ilatun oo na'ti inaanu nimaadno de saa'ilatun maxay ka waafaqday ghulaamka hore mancuudka laba rafcaha kow iyo tankiirka labadaas ka waafaqday shantii laba muna ka raacay intii kale adaba ka warrama intii kale mufridnimo maan loo laazimay ya me mufridnimada wuxuu ka raacay ka hore mufridnimo wuxuu ka raacay isagoo war waas la doonasho ilaahdo waa amrun itifaaqiyune ya is ma aha kaa hore laga raacinaya maaha iska ilaada ku khaldamin haye ifraadkiisin buu laazimaya tadkiirki iyo taaniifkii ka horaba xagga dambaan eegeynaa saailun ma odhan karno limaada ismiga dambaa muanasade markaa saa'ilatun zawjatu waynu odhanana kasii soco can dayniha almuxtaaj ila haddana waa nacti kale lakin nactigaasi waa maxay waa nactun xaqiiqiyun waa min baab takmiil min baab takmila laa min baab atamhiil tusaalayn maaha laakin baytmu ku dhamaystiranaya wamiluhu waxaa lamida ataa waxaa yimide ulaamun baa yimide ulaamkao saa'ilatun ay weydiisanayso zawjatuhu zawjadiisu can daynihaa daynteedii ay weydiisanayso daynkii almuxtaaji la baahnaa lahu ay ilayhi isaga looga baahnaa haddaba tusaale iminkaad fahmi kartaa jaaa zaydun alcaaqilatu ummuhu iminkaad fahmi kartaa inay khaladahayn iyo inay khaladahayn ma khaladdoon saasa waa sax weeyaan iminka de kolkaad fahmi limaada jaaa zaydun alcaaqilatu ummuhu eeg zayd wayn isla garanoo mancuudkii alcaaqilatu waa maxay waa nacti haddaba nactigani waa nacti sababiya de waan fahnima waayo ismi ka dambeeya daahira oo uu rafcinayo hase yeeshe maxaa loo laazimaya iminka wa iswaafaqeenune ifraad baa loo laazimaya ismiga tadkiirkiiyo taaniidkiina xagee la eegaya ismiga ka dambeeya muxuu noqday markaa dee ummuhu buu noqday soo ma muna taaniifayn marka waa khalada isku odhan de qawaacidkaasaa maraye waa khalad ha odhani sheekow jaaat hindun jaaat hindun alcaaqilu abuhaa ka warrama jaaat hindun alcaaqilu abuhaa ma khalad ba waa sax iyaduna tan umbaad umbaad kala mid dhigaysaa ifraadkii waa loo laazimay o alcaaqilu waad garanaysaa soo ma alcaaqiludan tadkiirkiiyo taaniifkii ka hore ha u eegine ka ka dambeeyo w dee abku waa mudakar soo ma marka alcaaqil dhade hadda waan fahnay ma waan fahnay la tahay jaaa zaydani alcaaqilu abuhuma ka warama khalad khalad ba jaaa zaydani alcaaqilu abuhuma waa sax waayo isaga ifraad ma u laazimaysaa wain jara almancuutu hayra mufradi jaaa zayduna alcaaqilu abuuhum mayna baside kaasuna cadfu kaa gebagabooy cadfiga xuruufta maan tirinanaya wax badan male baabu bayaani cadfi cadafka cadayntiisa baabkiisii weeye cadafka luqaan waxaa lagu ihahdaa alrujuucu ila shay baad alinsiraafi canhu shayga inta laga tegay laabadka loosoo laabta ayaa la dhahda cadaf waan fudaydinana insha alla istilaaxana laba qaybood weeyaano waa cadfu bayaanin iyo waa cadfu nasakin nasak ha isku odhanin waa cadfu nasak sheekh waa qaaf cadfu bayaanka waxaa la hahdaa ataabicu muwadixu aw ilmukhasisu limatbuucihi aljaamidu hayr lmuawali bilmushtaqi kutubta damaan ku gaari doonaa insha alla cadfu nasakana waxaa la hahdaa ataabicu almutawasitu baynahu wa bayna matbuucihi axadu xuruufi alcadfi ama axadu xuruufi alati suu sheekhu ku yidhi waa taabica raacaya ee ay u dhaxaysanayso isaga iyo ka u raacayo xuruufta xuruufulcadafkaa mid ka mida waan fudaydinana wa atbacuu way raaciyeen markaa saddex rukni baa yaalla meeshan iclam ana maa qabla xuruufi اlcaطfi yusama macطuufan calayhi xuruufu cadafka waxa ka horeeya maxaa la dhahdaa macduufu calayhi baa la dhahdaa wamaa bacdaha yusama macduufan waxa ka dambeeyana macduuf baa la dhahdaa wamaa baynahuma waxa labadooda udhexeeyana yusama xuruufa caطfin maxaa lagu magacaabaa tusaalaad ku fahmaysaa jaaa zaydun wa camrun jaa halkaa inoo dhig zaydun wa camrun imisay ka kooban yihin saddex adaadkan wa camruna wowgan waxa ka horeeya zayd weeyaan waxaa la dhahdaa macduufu calayhi waxa ka dambeeya ee camarana waxaa la dhahdaa macduuf waxaan isku xidhaya labadooda udhexeeyana xarfu cadaf de waaba inta wax badan kuma jira wa atbacuu way raaciyeen almacduufa la cadfihi bilmacduufi calayhi kii korkiisa lagu cadfayey bay raaciyeen fii icraabihi macduufi calayhi icraabkiisii bay ku raaciyeen icraabkii almacruufi la wada garanayey soo icraabka lama garanayo afartii awjul icraabkaasoo garan maysi afartii bay ka raacinayaan buu ku yidhi sheekhu waayahay wa atbacuu way raaciyeen cidda raacinaysa waayo waa carab ama nuxaad wa atbacuu way raaciyeen nuxaadi almacuufa marka cadafkan sheekhu uu ka warramaya waa cadfu nasqi weeyaan cadfu bayaanka muu sheeginba cadfubayanka kutubtas baan ku gaari doonaa wa atbacuu way raaciyeen almacduufa la cadfihi bilmacduufi calayhi kii dushiisa lagu cadfeeyey fii icraabihi macduufu calayhi icraabkiisa ayay ku raaciyeen icraabkii almacruufi macruufka ahaa ee la wada garanayay wa tastawi haddaba icraabkan mcduufka iyo macduufu calayhiga nactiga waxaanu soo garanay inuu asnaadu khaas ku aha ila jismay noogumu jirin oo julaabka min rafcin aw khafdin aw intisaabin bu guilan halkanama sidii oo kale unba may afcaashina halku way ku jirtaa waa lasku cadfaya haye watastawi waxa sinaanaysa alasmaau asmaada ayaa sinaanaysa wlafcaalu iyo afcaasha ayaa sinaanaysa fii itbaaci kullin mid kasta raacintiibay ka sinaan milahu isaga oo kale la raaciyo itbaac baa master oo laba mafcuul buu qaadanaya kii hore waa loo idaafeeyey oo waa kullin kii labaadna waa milahu in yucaf haddii la huwa kulliga maxaa maqan jawaabu shardigii tastawi alasmaau waalafcaal asmaa'ada iyo waxa sinaan iyo afcaasha ayaa sinaani markaa dee tastawi waxa go-aysa ya-da markaa jumlada dambe ay noqonaysa ee jawaabu shardiga waayo dee intanaa gelaysa ilayn intaa jisminaysa ilayn ficilkuna waa muctalo yaabuu ku bugaa sooma tastawi baad kolkaas u qadaraysa wa tastawi waxaa sinaanaysa alasmaau asmaadii ayaa sinaanaysa waalafcaalu iyo afcaashi fii itbaaci kullin mid kasta raacintiibay ku sinaan milahu isaga oo kale la raaciyo in yucdaf waa haddii la cadfo huwa kulligan hee tastawi tastawi asmaa walafcaal marka asmaadii afcaasha ayaa sinaanta muxuu ku leeyahay asmaadii afcaasha ayaa u sinaanaysa mid kasta in ka kale la raaciyo isaga lamidka ficil ficil lagu cadfo ismina ismi lagu cadfo haddii layskugu cadfo xuruuftan soo socota waaba intaas mayna basidan markaa soo socota de kitaabkii hore tobanba inooga dhigay sida raajixa waxaynu ohan jirin mid baa laga saaraya halka laga saaraya muxuu imaada laga saari jiray sida raajixa oo imaada culimadu waxay leeyihiin sida raajixa wowga ka horeeya waa imaa wowgaasa caadifa iyadu iska xarfu tafsiil weeyaan sida raajixa kitaabka horena saasaynu soo nidhi naadinteenna sida hore unbuu maraya waa tobankii sagaalkaasay noqon doonaan sagaalka ama tobankaa laba loo qaybiyaayo wax macduufka iyo macduufu calayhiga wadaajiya icraabta iyo xukunka meesha yaalle macnaha ah labadaba toddoba weeyaan iyo saddex wadaajiya icraabta oo keliya laakiin aan wadaajinahayn xukunka meesha yaalle iyo macnaha aan wadaajinayn saddexdaa koobana saddexdaan kuu sheego saddexdaasi waa laada iyo laakinta iyo basha saddexdaasi icraabkunbay ka wadaajiyaan oo uu ka raacay oo ay kala mid noqonayaan macduufka iyo macduufu calayhigu laakiin xukunka meesha yaalla ma wadaajiyaan toddobada horena labada dhinacba wadaajiyaan in yucdaf haddii la cadfo ay huwa kulliga bilwaawi wow haddii loogu cadfo walfaai haddii loogu cadfo ow wa ow haddii loogu cadfo wa am am haddii loogu cadfo wa uma uma haddii loogu cadfo xataa wa xataa haddii loogu cadfo wa balbal haddii loogu cadfo wa laa haddii loogu cadfo walaakin laakin haddii loogu cadfo imaa wa imaa imaa haddii loogu cadfo kitaabkii hore u raajix sheeg macaanidooda halkaasaan kusoo sheegnay wawdu maxay faa'idayn jirtay muطlaq ljamc min hayri tartiibin tusaale markaan idhahdo jaaa zaydun wa camrun markaan idin idhaahdo ha ka fahmin lagama fahmayo saw zayd macduufu calayhi ma saw camarna macduufkii maaha la cadfay sidaasay usoo kala horreeyeen lagama fahmayo waxaa dhici karta inuu maduuf macduufka dambe inuu soo horreeyey waxaa dhici karta inay wada socdeen iyadu waa muطlaquljamc oo xukunkan meesha yaalla ayay ku kulmeen in laga fahmo mooyaane tartiib lagama fahmayo saxiix walala faduna waxay faaideysaa tartiib tufiidu tartiiba wa taciiba tartiib maa taciib bay faaiideysaa saxiix wala la ya dakaltu makata falmadinata makaan gala adana madiina waa taciib waa tartiibo dee makaad ku horeysay maxaanad ku dambaysay madiinaad ku dambaysay tartiibkaa way faideysaa laakin taciibku waa intaad sii socotid tazawaja zaydun zayd ba xalay guursadayoo fawlida lahu isla markiiba waa loo dhalay mayna saxeen ya culimo ya may taqiibkani ataqiibu bikuli shayin bixasabi waa inay jirto muddadii muddatulxamligii iyo laxdatulliwaadkii iyo wixii o dhan muqadima wixii o dhan waa inay jiraan intaa kadib baa la odhanaya tazawaja zaydun fawlida marka maxaa eh, la odhanaya ataqiibu kulu shayin bixasabihi weeyaan waay aw aw weeyaan awdna waxay faa'ideyn jirtay ha takhyiir iyo iyo daab takhyiir iyo waxay faa'ideyn jirtay sheekh ibaaxo takhyiir iyo iyo ibaaxay faa'ideyn jirtay xilli ma bacda dalab bacda khabarna way dhacdaayo wax gaaray faa'idaysa waynu gaari doonaa insha allah waaya tusaale tazawaj hindan aw ukhtaha hinda guursaa ma walaasheed waad kala door qaadanaysa maad kulmin kartaa ya may waan tajmacuu bayna alukhtayni ila ma qad salaf waa yahay ibaaxadina waa maxay jalis alxasana aw ibna sirina waa no xasan la fadhiiso ama ibna sirin la fadhiiso ya ama xasan la fadhiiso ama ibnu sirin adu kala waa ibaax oo xasan la fadhiiso ama ibnu sirin la fadhiiso haddii dootidba kulmiba labadaba la fadhiiso yaa ku diidaya laguma diidayo waayahay amtu iyaduna waynu arki doonaa iyada waxooga adaygaa ku yar jireen mutasiliya munfasila u qaybsataay tufiidu dalaba tacyiin iska dhe dalaba tacyiin bay faa'idaysa oo waxaad odhanaysaa acindaka zaydun am camrun waar ma zayd baa ku garab jooga mise camar ka ku garab jooga sheegaysa maxaad odhanaysaa hadduu zayd ku garab joogo zayd ku jawaab hadduu camar ku garab joogana camar intaqle insha alla de waa kitaabka iyo qurqurya waad egeegi doontid bilwaawiwo hadii laskugu cadfo walfaa'iyo fa aw aw iyo aw am iyo am wauma iyo uma xataa waxataa xataa wabal iyo bal walaa walaa walaakin iyo laakin imaa wa imaa iyo imaa imaada laakin sida raajixa waxaynu nidhi wowga ayaa caadifa iyadu sida raajixa caadifa maayo waa iska xarfu tafsiil weeyi wadalika tusaale labadan tusaale wuxuu ku kala sheegayaa tusaalaha hore waa asmaa lasku cadcadfayo tusaalaha labaadna waa afcaal lasku cadcadfayo wadalika tusaale ka qawlika waa odhahda adiy lamada atiri jaa waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday uma camrun camarna waa yimiday waakrim maamuus zaydan zayd maamuus wacamran camar maamuus biliqaai biliqaaila kulanka ku maamuus walmadcami cuntaynta lafteedana ku maamuus ama walmadcami makaanu quudashadana ku maamuus zaydun uma camrun waa maxay caadifkii xarf cadafki waayo waa uma waaya maxay iska raaceen ya xukunki raabki inta iska raacay oo marfuuc iyo marfuuc ka dhigtay akri zaydan wa camran imikana waa isaga iyo mansuub iyo mansuuba biliqaai walmadcamina waa maxay waa isaga iyo majruur iyo majruura mayna basiida inte wax adag kuma jiro ja icraabkeygana da waa intan waa basiidba jaa waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday uma camrun camarna waa yimiday uma amrun uma camrun camarna waa yimiday waakrim maamuus zaydan zayd maamuus wa camran camar maamuus biliqaa'ila kulanka ku maamuus walmadcami iyo makaanu quudashada ku maamuus wa fi'atun kooxi lam yaakuluu may aw lam yaakuluu may cunin min aطacaami cuntadii waxbaba kamay cunin wa fi'atun koox min alculamaai culimada kamidii lam yaakuluu may cunin aw yaxduruu walam yaxduruu goobteediina maba iman xataa yafuuta ilaa uu tegayo aw yazuula ama uu zuulayo almunkaru munkarka iyo xumaantu wafiatun kooxi lam yaakuluu may cunin aw yaxduruu ama mamay soo xaadirin xataa yafuuta ilaa u tegayo almunkaru munkarku aw yazuula ama uzuulayo almunkaru munkarku haye lam yaakuluu ficilka maan la jismin waa afcalu khamse aw yaxduruu ku cadaf waa laba ficiloo jismisanoo lasku cadfay xataa yafuuta aw yazuulana waa maxay waa laba ficiloo mansuubo lasku cadfay wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk